بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل waxaynu ka bilaabaynaa taxrumu salaat allatii laysa lahaa sababun mutaqadimun taxrumu waxa xaaraan ah asalaatu salaad allatii salaada oo laysa lahaa uuna u ahayn sababun sabab mutaqadimun horeeya walaa muqaarinun iyo mid muqaarin ah oo la xidhiidhsanayaa toona fii khamsati awqaatin shan wakhti dhexdooda cinda duluuci shamsi cadceeddu marka ay soo baxayso agteeda xataa tartafica ilaayay kor u kacdo qadra rumxin waran qadarkii wa cinda alistiwaa'i iyo istiwaha agtiisa fii gayri yowmi اljumuca maalinta jumcaha ah gayrkii xataa tazuule ilaayay zuusho wa cinda alisfiraari iyo marka ay huruudda tahay xataa tagruba ilaayay dhacdo wa bacda salaati subxi salaada subax dabadeed xataa taluca shamsu ilaayay cadceeddu soo baxday dhalato wa bacda salaati alcasri salaada casar dabadeed xataa tagruba ilaayay dhacdo faslun sakataatu salaati salaada aamusyadeedu sitatun lix weeyaan beyna takbiirati alixraam takbiirta takbiiratulixraamka iyo wa ducaai liftitaaxi ducaau liftitaaxa dhexdooda waa ta koobaad oo takbiirta iyo waxay u dhaxaysaa ducaau liftitaaxa ayay u dhaxaysaa wa beyna ducaai liftitaaxi halkaa waxa ka maqan matniga waxbaa halkaa ka waa ka labaad wa bayna ducaai اliftitaaxi ducaau اliftitaaxa iyo watacawudi magangalka dhexdoodana waa in la aamuso oo waa ka labaad wa bayna alfaatixati faatixada iyo watacawudi magangalka dhexdoodana waa in la aamusaa waa ka saddexaad wa bayna aakhiri اlfaatixati faatixada aakhirkeega iyo wa aamiin aamiinta dhexdoodana waa in la aamusaa waa ka afraad wa bayna aamiin aamiinta wa in la aamusaa waa ka wa bayna suurati suuradda iyo warukuuci rukuucda dhexdoodana waa in la aamusaa waa ka lixaad faslun alarkaanu arkaanta allatii arkaanta talzamuhu ay laazimayso fiihaa dhexdeeda adma'niinatu xasiloonidu arbacatu waa afar alrukuucu rukuucda dhexdeeda in la xasilo ayaa laazimaysa walictidaalu ictidaalka dhexdiisa in la xasilo ayaa laazimaya wasujuudu sujuudda in la xasilo ayaa waljuluusu fadhiisiga bayna sajdatayn labada sujuudood udhaxeeya in la xasilo ayaa laasimaya adumaniinatu dumaniinaduna hiya iyadu sukuunun waa xasilid bacda xarakatin dhaqaaq ka dambeeya bixayu sibaa loo xasili yastaqiru uu u sugnaado kullu cudwin xubin kastaba maxalahu meeshiisa uu ugu sugnaado biqadri subxaana allah qadar subxaana allahi laga yidhaah waa inuu qofku wada xasilo oo xasiloonidiisu ay jirto haddaba culima wuxuu sheekheennu ka bilaabay kitaabka ama matniga fasalkeenin salaado waktiyo gaara xaaraan ah oo mamnuuc ah oo diintu ay inaga reebtay ama amase ay inoo diiday waktiyadaa haddaba ma sheekhu uu ka hadlayaa waa shan saddex zamaan bay ku xidhan yihiin labana ficil bay ku xidhan yihiin saddexda zamaanka ku xidhan ee waktiga aan la ogolayn ama waktiga ku xidhani waxa weeye maala salaada markay cadceedu soo baxayso markay soo baxayso xilli bay ku xidhan tahay salaad inaad tukato bilaa sabab ah ama sabab muqaarina ha lahaato ama sabab mutaqadima ha lahaatee salaad bilaa sabab ah inaad tukato waa la diiday xilliga ay cadceedu soo baxayso waa ko waa xilli ama salaadii subax tuko ama salaada subax ha tukanin ficil kuma xidhnaa wakti weeyaan xilliga cadceeddu ay soo boodeyso diinteennu way inaga nehiday xilligaasaba salaad inaan tukano bilaa sababa ka labaadna waa xiina alistiwaa waktiga salaadu ay cadceeddu ay idka cirka bartamihiisa ku sugan tahay salaad bilaa sabab ah inaynu tukanno waktigaana waa laynaga reebay ka saddexaad waa xilliga ay cadceeddu isfiraarka bilowday i godka sii gelayso ilaa intay ka dhacayso saddexdaa jeer waxay diintu inoo diiday salaad bilaa sababa inaynu tukanno waana zemen bay ku xidhan tahay oo diidadaasi waa zemen zemen bay ku xidhan tahay saddexdaa jeer ee zemenka ku xidhan waxaa loo deliishaday inay salaadu mamnuuc tahay xadiidka muslimka ku qoran waa min xadiidi cuqbata bni caamirin radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay cuqbe halaaثu saacaatin kaana rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam yanhaana an nusaliya fiiha saddex saacadood ayuu rasuulka ilaahay naga nahiyi jiray inaanu tukanno ow an naqbura mowtaana ama dadka yaga meytida ah inaanu aasno waa xiina talucu shamsu baasiqatan xilliga cadceeddu ay soo boodayso xataa tartafica ilaahay kor u soo kacdo waxiina yaquumu qaa'imu dahiira iyo xilliga dahiirada keega taagani uu istaago waa marka cadceedu bartamaha cirka ay joogto xataa tamiila shamsu ilaa cadceedu dhinaca galbeedka ay u leexato wa xiina tudiifu shamsu lilguruub iyo cadceedu markay u baydho dhicitaan saddexdaa wakti xadiidkaa cuqbata bnu caamir uu warinayo wuxuu ku tilmaamay nahyi yanhaana rasuulu llaahi buu yihi sala allahu alayh nahyigana waxaa la og yahay hadduu daatada shayga ku tacaluqo nahyigu haduu daatada shayga ku tacaluqo waxyaabaha uu keeno ama uu faa'iideeyo albuطlaan baa ka mid a ah, buطlaan hadduu daatada cibaadada ku tacaluqo ama laasimkeegaba uu ku tacaluqo qofka yidhaah saddexdaa waqti salaad baan tukanayaana waa qof xaaraan ku dhacay ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaga fogaanaya dembigaasina waa dembi ayuu noqonaya ilaahay uguma dhowaanaya lakin uu kaga fogaanaya waa dembi ilaahay kala xisaabtamaya dembigaasina kaasi saddex ayay ku xidhan tahay laakiin waxaynu nidhi saddexdaa zaman salaad sabab muqaarina leh ama sabab mutaqadima leh xaaraan ma aha baynu nidhi oo talow xageeba xadiidkan looga saaray yanhaana an nusaliya fiiha wuxuu rasuulku naga nehiyey inaanu tukanno ayuu xadiidka ku cad kolka talow nahyiga salaada maxaa sabab ku qeyday sabab mutaqadima iyo sabab muqaarina waxay horta culimadu salaada u sheegaan sideedaba salaaduhu saddex sababood ayay yeeshaan sababtu inay tahay mutaqadim iyo sababtu inay tahay muqaarin iyo sababtu inay tahay eh, maxaanku dhaha mutaakhir saddexdaasaa salaadaha loo loo sheegaa hadday tahay sabab mutaqadima xilligan la tukanayo wixii keenay waa inuu ka horreeyey iminka salaadii subax oo kaa tagtay saaka oo kale xilliga cadceed soobaxa waad ku beegi karta waktigaa doontaa tukan kartaa wakti alla waktigaa doontaa tukan kartaa waayo sababteedii waa mutaqadim dee sababtu haddii ay muqaarin tahay oo ay markaa taagan tahay salaad waa la tukan xilligan cadceeddu ay saa unu soo booday haddii maxaanku idhaahdaa cadceed madoobaadba uu jiro waa sabab muqaarina oo markaa socota waa la yska tukanayaa salaadii la odhan maayo hala daayo laakiin sababtu haddii ay tahay mutaakhir haddii ay tahay oo sababtu ay dambayso mutaakhirku waa istikaarada oo kale istikaarada oo kale waa sabab mutaakhira baa la yidhaahdaa haddii ay tahay sababtu mutaakhir hadday tahay xilligaa inaad tukataa waa mamnuuc halkeebaa talow laga qaatay sababta mutaqadimka iyo sababta muqaarinka aba in la tukan karo oo sababta mutaakhirka ah uun la diidayo xaggee laga qaatay culimmadu maxay u daliishadeen oo keenay inay yidhaahdin kuwa waa la tukan karaa waxaa loo daliishaday xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran ee rasuulku uu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi man nasiya salaata falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ila dalika rasuulku wuxuu akhriyey waaqimi asalaata lidikrii haddaba xadiidka bal fiirso wuxuu rasuulku leeyahay man nasiya salaatan qofku hadduu salaad ilaawo falyusalihaa ha tukado idaa dakarahaa markuu xasuusto xilligan uu xasuustay hadday istiwaha tahay ama xilligan xasuustay hadday tahay markay cadceedu soo boodeyso ama xilligan uu xasuustay hadday tahay markay cadceedu sii dhacayso waa ha tukado un weeye waayo labadan xadiiee haddaba aynu arkayno labadan xadiis daahirkooga waxa la moodaa inay iska hor yimaadeen oo tacaarud uu u dhaxeeyo waxase aynu labada xadiis ku kala macnaynaynaa ilan jamcintu tay u horeysa ayay ahayde sababta mutaqadimkaa ah iyo sababta muqaarinka ah xadiidkan bukhaariga iyo muslimka ayaa cumuumkiisa loo qaadanaya sababta eh, maxaanku dhaha mutaakhirka ana waa kaa hore tuudiidayo ayaynu odhanaynaa saddexdaa wakti salaad in la tukado waa la diiday xikmadaha ku jirtana rasuulku wuu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam xadiidka wuxuu ku caddeeyey imaamu maalig uu soo saaray nasaa'iga iyo bayhaqiguna ay qoreen rasuulku wuxuu yihi ina shamsa talucu wa macahaa qarnu shayaan cadceeddu waxay soo baxdaa kiiuu ku lamaan yahay gees shayaan ayay soo baxdaa kolkaa marka xilka tukanaya shaydaanka ayaa iskaga dhigaya in isaga loo tukanayo oo kale shaydaankii ayaa iskaga dhigaya sidii wax isaga loo tukanayo oo kale haddaba saddexdaa jeer salaada mamnuuca ihi waxay ku xidhan tahay waa zeman bay ku xidhan tahay zeman ayay ku xidhan tahay laakiin ficil kuma xidhna laba jeer baa jirta oo salaadu ay ficil ku xidhan tahay waxa weeye salaada subax haddaa tukato salaad kale oo mulaqa ah ma tukan karaysid salaada subax haddaa tukato salaad mulaqa ah tukan maysid sidoo kale salaada casar haddaa tukato iyadana salaad mulaqa ah tukan maysid waa labadaa jeerba ficil bay ku xidhan yihiin waa markii salaadahan la sameeyo ayay ku xidhmayaan waxay ka dhigan tahay labada nin ee isag fadhiya ayuu ninkanina salaad mulaqa tukan karaa oo sharcigu uu ogol yahay kanina salaad mulaqa ma tukan karo oo looma ogola waayo kani salaadii subax buu tukaday kol hadduu tukaday dee salaad mulaqa looma ogola kanina weli salaadii subax ma tukanin salaadii subax waktigeegiina uu taagan yahay ma tukanin laba ragcadoodoo mulaqa wuu tukan karaa ilain ficilkiisii weli isagu salaadii lama imana labadan qof ee isag fadhiya kan waxaa la odhanayaa salaad mulaqa ma tukan kartid salaadii casr buu tukaday oo saasaa loogu diidey kanna waxaa la odhanayaa salaad mulaqa waa tukan kartaa waayo weli salaaddii casr baadan tukanin kolkaa waxa weeye labadaasina ficil bay ku xidhan yihin oo salaada subax haddaad tukato iyo salaada casar haddaad tukato labadaa salaadood haddaad tukato waxaa kaa xidhmaya salaadihii bilaa sababta ahaa culimmadu waxay u daliishadeen ama ay ka qaateen xadiidka ibnu cabaas uu warinayo radia allaahu tacaala canhu ee bukhaariga iyo muslimka ku qoran wuxuu leeyahay xadaanii unaasu acjabahum ilaya cumar radia allahu tacaala dad baa ii waramay buu yidhi ka iila yaabka badanina uu cumar yahay waxay igu yidhaahdeen ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam nahaa can الsalaati bacda alcasri wuxuu rasuulku diiday in casrka dabadii la tukado xataa tagruba shamsu wa bacda subxi xataa taluca shamsu rawaahu bukhaari wa muslim labada shantaa jeer oo saddexna ay ku xidhan yihiin zemen labana ay ku xidhan yihiin ficilkaaga shantaa jeer bay salaadu mamnuuc tahay oodan tukan karaynin salaadu haddii sababkeegu mutaqadim yahay mushkilad male baynu nidhiyo dee waxaan ognahay xadiidkii saxiixa ahaa nin laba ragcadoo tukanaya bacda salaati subax oo markii dambena yidhi wax laga weydiiyey waa sunatulfejerkii salaada ka horreeyey oonan tukaninun hadda tukanayo mushkilad male taxrumu waxaa xaaraan ah asalaatu salaad taxrumu salaa sheekheenu ereygan taxrumu ah xagguu ka keenay xadiidkan muslimka ku qoran rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabadu waxay yidhahdeen yanhaana wuu naga nahiyayey bay yidhahdeen laakiin yuxarimunaa mayna wuu naga xarimay mayna odhan yanhaana yanhaana nahyigu waxaynu nidhi hadduu daatada cibaadada ama laasimkeega uu ku dhacayo taxriim buu keenaa ama qaacidadii usuulka ahayd maxay ahayd annahyu lmutlaq yaqtadi taxriim nahyigu hadduu mulaq yahay taxriim buu keenaa saasuu taxrumu salaatu waa macnihii nahyiga ayuu kolkaa sheekhu qaatay taxrumu salaa markuu ina leeyahay waa nahyiga macnihiisii abu xaniifa isagu wuxuu qabaa inaan taxrumu la odhanine in yunhaa oo kale la yidhaah cibaaradaasoo kaleu isagu qaataa oo waxaynu ognahay wuxuu leeyahy meesha nahyigana nahyi un ha loo qaato meesha karaahiyada karaahiye un ha loo qaato yaan waxba la bedelin buu qabaa taxrumu waxa xaaraan ah asalaatu salaad ayaa xaaraan ah allatii salaada oo laysa lahaa uuna u ahayn sababun sabab uuna u ahayn sababka oo mutaqadimun horeeya sabab horeeya male walaa muqaarinun sabab muqaarin ana male sabab muqaarin oo hadda la xidhiidhaya ma jiro fii khamsati awqaatin shan wakti dhexdood baana la nehiyaa cinda duluuci shamsi cadceedu markay soo baxayso xataa tartafica ilaayay kor u kacdo qadra rumxin waran qadarkii ilaayay kor u kacdo waran qadarkii waa inaga qiyaasta waran qadarkii waa toddoba xusul baa la yidhaahdaa waa qiyaasta adigu aad qiyaasanaysid oo kale weeyi qadra rumxin waa waran qadarkii wa cinda alistiwaa'i iyo xilliga istiwaha loo yaqaan oo fii gayri yowmi اljumuca maalinta jumcaha a ah aan ahayn maalinta jumcaha xataa xiina alistiwaa baa la ogol yahay madhabku sidaas ayuu qaatay kolka maalinta jumcaha ayaa soo reebay taasaynu haddaba u baahannahay maalinta jumcaha ah waxaa soo reebay oo loo deliishaday xadiid daciif ah iyo sidaynu ognahay cumuumka axaadiid kale laga qaadanaya bay yidhaahdeen maalinta jumcaha ah oo xiina istiwaha xilliga istiwaha ah xadiid daciifa bay culimmadu yidhaahdeen waanu ka qaadanay istinihiisa laakiin madhabku saasuu qaatay ama xadiidka ha deliishado daciifka ah ama ha deliishadaan cumuumka axaadiistan ina faraysa atabkiir ilaa yowmi اljumca in loo degdego maalinta jumcaha ah xagga salaada iyo masaajidka in loo degdego wa cinda alistiwaa'i cadceeddu markay istiwaha iyo bartamaha cirka ay ku sugan tahay oo fii gayri yowmi اljumuca maalinta jumcaha ah kayrkeed ah xataa tazuulo ilaayay ka baydho bartamaha oo galbeed ay uga baydho wa cinda alisfiraari iyo marka ay cadceeddu huruud huruud noqoto xataa tagruba ilaayay dhacdo markay sii dhacayso sii dhimanayso wa bacda salaati subxi iyo salaada subax dabadeed xataa tadluca shamsu ilaa ya cadceedu soo baxdo wa bacda salaati alcasri salaada casar dabadeed xataa taqruba ilaa ya cadceedu dhacdo haddaba taxiyatulmasjidka imaamu shaafici agtiisa mushkilad ma leh taxiyatulmasjid adoo salaadii casar tukaday haddaad masaajid soo gasho mushkilad ma leh cinda imaam shaaficiyo waxaa jira sabab muqaarina baa jirta muqaarin ma aha mutaakhir sababtaasi waa sabab muqaarina baa jirta laakiin salaada casr kadib haddii maalan aynu qaadano ragcatay alraam ragcatay alixraam haddaynu qaadano madhabku ragcatay alixraam wuu inoo iman doonaayo wuu qaatay rasuulkana sal allahu alayh wasalam xadiidka saxiixa waxaa ka sugan inuu rasuulku waadiga oo halkan hadda miiqaadka laga xidhoa uu ku tukaday salaadaa uu tukaday haddaba ma waxaynu nidhaha waa salaad farala ma waxaynu nidhaa waa sunat lwudu ma waxaynu nidhaa waa rugcatay alixraam masale khilaafiya weeye oo halkeega inoogu iman doonta madhabku wuxuu qaatay ragcatay alixraam in la odhanayo oo laba ragcadood oo layska tukanayo xilligaa ay jiraan halka aimo kale ay ka leeyihiin warmeyi eh, meesha ixraamku laba ragcadood oo gooniya ma lehe ama weysayso oo sunatulwudu ka dhig ama salaad taagan meesha ha kugu haleesho oo salaada taagan ku tuko laakiin ragcat alixraam labadaa ha laga daayo ragcatay alixraam madhabku markuu qaatay bacda salaat alcasr laguma ogola waayo labada ragcadood markaa tukanaysid dee weli maadan xidhanin eh, cumradii ama xajkii waxaad labadan ragcadood sababta u ah waa ixraamka xidhashada iyaga dabadood aad xidhanaysid waa sabab mutaakhira haddaba bacda salaati alcasr iyo bacda salaati subax iyo ragcatay alixraam lagaama ogola maadaamay sababtu mutaakhir tahay laakiin taxiyatulmasjidka oo kale imaamu shaafici wuxuu yidhi ha bacda subax haddaad soo gasho masaajidka ama bacdalcasarba aad soo gasho wax mushkilada ma lehe iska tuko hadda madaahibka kale rag badan baan ogolayn imaamu maalig oo kale ma ogolo bacdalcasr haddaad soo gasho inaad tukato ragcatay alraam ragcatay taxiyat lmasjid maalin buu soo galay bacdalcasr imaamu maaligo ilmo yaroo caruura ayaa yihi sali ya sali imaam malig labadii ragcadood taxiyada tuka buu yihi imaam maali hadda ma banaana ma ogtahay uu istaago u tukaday markuu tukadu ka baxay ayaa dadkii arkayey ay u yimaadeen waxay sheekh sawdigii odhan jiray casarka dabedii taxiyatulmasjidka xataa lama tukan karo sawdigan tukaday maanta wuxuu yidhi taxiyatulmasjidka lama tukan karay ahayde laakiin kaa yar baa ixujeeyey buu yihi kaa yar baa iyidhi buui tuko tuko hadalkan tuka a u idhibay buui waayo tilmaan gaaladu leeyihiin baa jirta oo ilaahay qur'aanka ku yidhi waidaa qiila lahum urkacuu laa yarkacuun waa tilmaan ay gaaladu leedahay tukada la ma tukadaan buu ilaahay yidhi gaalada markuu tilmaamayey dee hadduu ka yari tuka yidhi oon tukan waayo waxaan ka baqay buu yidhi tilmaantii gaalada inaan yeesho waidaa qiila lahum urkacuu laa yarkacuun taasaan ka baqay buu yidhi taxrumu waxa xaaraan ah asalaatu salaad ayaa ah allatii taasoo laysa lahaa uuna u ahayn sababun sabab uuna u ahayn sababka oo mutaqadimun horeeya walaa muqaarinu ama mid muqaarina oo la xidhiidha fii khamsati awqaatin shan waqti dhexdood ayay xaaraan tahay cinda duluuci shamsi cadceeddu markay soo baxayso agteeda ayay xaaraan tahay xataa tartafica ilaa ay kor u kacdo qadra rumxin waran qadarkii wa cinda alistiwaa'i istiwaha agtiisa ayay xaaraan tahay fii gayri yowmi ljumuca maalinta jumcaha a ayrkeed ayay ayrkeed xataa tazuulo ilaayay zuusho wa cinda alisfiraari markay huruud huruud noqoto agteeda ayay xaaraan tahay xataa taqruba ilaa dhacdo wa bacda salaati subxi salaada subax dabadeed ayay xaaraan tahay xataa taluca shamsu ilaa ay cadceedu soo baxdo wa bacda salaati alcasri salaada casar dabadeed ayay xaaraan tahay xataa taqruba ilaa ay cadceedu dhacdo shantii wakti ee salaada aan la ogolayn halkaa ayuu sheekhu kaga baxay haddana wuxuu doonayaa inuu inoo sheego aamusyada salaada salaadu aamusyo ayay leedahay oo waa la aamusaa faslun sakataatu salaati salaada aamusyadeedu sit situn waa lix lix jeer baa la aamusaa oo aamusyada salaadu ay noqonaysaa kow bayna takbiirati alixraam takbiirta takbiiratulixraamka loo yaqaanee allaahu akbarta ah iyo wa ducaaiiftitaaxi ducaaul-iftitaaxa dhexdooda marka allaahu akbar uu qofku yidhaayuu salaada xidho inta uuna akhriyin ducada ducaaءuliftitaaxa ah ama wajahtu wajhiya liladii fadala asamaawaati ha akhriyo ama ducooyinkii kale ee ku soo aroorayba ha akhriye e ducada ducaaءuliftitaaxa ah iyo takbiirtaa waa inuu kala saaraa oo aamus uu ku kala saaraa xadiidu abi hurayra oo bukhaariga iyo muslimka ku qoran ayuu madhabku u deliishaday mas'aladaa abi hurayra wuxuu leeyahay kaana rasuulu laahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yaskutu kii aamusa beyna takbiiri takbiirta allaahu akbarta iyo wa beyna alqiraa'ati akhriska iskaatatan aamus buu labadaa dhexdooda aamusi jiray haddaba labadaa dhexdooda takbiirta iyo qiraa'ada ayuu xadiidkaasi si toosa u caddeeyey aamus baa jirayey aamuskaa jiraa talow haddaba waa isweydiin buu u baahan yahaye ma waxa weeye aamus aan waxbaba la akriyeynin mise waa aamus ducaaءuliftitaaxi la akriyayo ilan xadiidku wuxuu caddeeyey in eh, takbiirta iyo qiraa'ada dhexdooda uu rasuulku aamusayey takbiirta iyo qiraa'ada dhexdooda takbiirta iyo qiraa'ada dhexdoodana laba warbaaba ku jira warka ku jiraa midi waa ducaaءuliftitaaxi waa kow midina waa atacawudki waa laba labadaas aaba ku jira oo kolkaa labadaa ayaaba takbiirta iyo iyo dee qiraa'ada udhexeeya halkaa uu aamusayey buu abi hurayre leeyahay su-aal buu weydiiyey uu ku sii caddaynayo oo waxaan idhi buu yidhi biabii wa ummii ya rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow aabbahay iyo hooyaday ayaan kugu furanayaaye waa maxay aamuska aad aamusto iskaatuka bayna takbiirati waalqidaa'a maa taquul maxaa tidhaahdaa miyaad aamusan tahay mise waad akhridaa rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayhi wasalam waxaan idhaahdaa allaahuma baacid beynii wa bayna khadaayaaya kama baacadta bayna almashriqi wاlmgrib allahuma naqinii min alkhaطaaya kama yunaqa thawb اlabyadu min addanasi allahuma gsil khaطaayaaya biاlmaai wاthalji wاlbarad waxaynu arkaynaa inuu rasuulku salى اllahu alayh wasalam ducadaasaan akhriyaa yihi haddaba aamusba ma haddee xadiidkan aamuskaa ku jira ee abi hurayre uu magacaabay waa hoos waxaan la maqlaynin un weeyaan takbiirta waa la maqlayaa qiradana dee marar badan baa jahriga oo kale waa la maqlayaa laakiin ducaa'iftitaaxi dee wax la maqlo ma ahee waa in yaroo meesha u kala dhaxaysa in yaroo u kala dhaxayso la aamusayo xaggay ka keeneen haddaba talow culimadu aamuskan xadiidkii waabaad aragtaa aamuska loo deliishaday aamuskii inuu noqday ducaa'iftitaax hoos loo akriyayo xaggee talow loo deliishaday waxaa loo deliishaday waxaynu ognahay laabud inay tahay ashyaada aan islahayn in la kala saaro hadda faatixada markaan dhameeyo haddaan wala daalin aamiin un haddaan idhahda de wa loo baahanyay maaha aamintu ma faatixaday kamid tahay aamintu aayad faatixada kamida maaha waa inaan yaraa ah markaan dhameeyo waa inaan hakadaa si loo ogaado dhammaadkii faatixada aanu dareensiiyo akhriskayga kugu dareensiiyo haddaba allaahu akbarta haddaan ducada la sii xidhiidhiyun allaahu akbar wajahat waj haddaan wado uun wartalo xidhashadii halkay ahayd waa inaan hakadaa waaan waa inaan kala saarnaa oo akris aynu ku kala saarnaa kolka kan waad allahu abar markaa tia hakad yar baad imani haddana ducadii baad bilaabi hakad yar baad keenini haddana tacawudkii baad la imani hakad yar baad gelini suuradii baad bilaabi aamiintii baad la imani aamiinta dhexdeedana adoo sii rukuucaya dee aamiinha sii odhanine hakad yar hakadya dhaadheer laakiin ma aha hakadya dhaadheer oo wax badan adee iska taagnaanaysidun ma aha sakataatu salaati salaada aamusyadeedu situn lix weeyaan lix aamus ayaa salaada ku jira waa fasallo la kala saarayo oo subxaan allah in laga yidhaa meelaha qadarkaa lagu qiyaaso subxaan allah sakataatu salaati salaada aamusyadeedu situn lix weeyi kow beyna takbiirati alixraam takbiirta salaada lagu xidho ee allaahu akbar ah iyo wa ducaai liftitaax ducada ducaaul iftitaaxa ah dhexdooda labadaa waa in la aamusaa waa kow wa دعاء ducaai دعاء ducada ducaaauliftitaaxa ah iyo wa tacawudi magangalka oo acuudu bilaahi ah dhexdooda waa in la aamusaa waa laba tacawudka waynu ka hadli doonaa meelo kaleaynu kaga hadli doonaa wa bayna alfaatixati faatixada iyo wa tacawudu tacawud tacawudi tacawudka dhexdoodana waa in la aamusaa wa bayna aakhiri lfaatixati faatixada aakhirkeega iyo wa aamiin aamiinta dhexdoodana waa in la aamusaa wa bayna aamiin aamiinta iyo wa suurati suurada dhexdoodana waa in la aamusaa wa bayna suurati suuradda iyo warukuuci rukuucdana waa in aamus sagta yar lala yimaadaa oo aamus ah halkaana waxaynu kaga baxnay culimo aamusyadii salaada hadda wuxuu doonayaa dumaniino dumaniinooyinka salaada meelaha salaada la xasilo ayuu halkana sheekhu doonayaa in inuu inoo sheego dumaniinooyinkan salaada waxa rasmi u ah xadiiu muxsinu xadiiu muxsini salaatihi ama xadiiu musiii salaatihi ninkii aynu nidhi salaaduu xumeeyey ama salaaduu wanaajiyey xadiikiisiibaa dumaniinooyinkan iyagana laga qaadanaya waayo rasuulku sal اlahu alayhi wasalam wuxuu lahaa xataa taطmaina buu lahaa si aad ugu xasisho meelaha hadaba la xasilaya waa afar meelood marka aad rukuucayso rukuucdaada inaad ku xasishaa lagaa rabaa dad badan aad iyo aad buu qodobkaasi uhoos maraa waxaad arkaysaa qof rukuucaya oo bal maxamed o halkaa ku rukuuc tabtaasoo kale u rukuucaya wuxuu doonayaa inuu rukuuco qofka bal maxamed eega eeg saas o dhane kor u kac eeg wuu so labadiisa dhaqaaq ma kala joogsanayaan hoosu soco koru noqo haddana eeg saasuu u rukuucaya waxa ka sii daran eeg isagoon caadiba isku taagin bu haddana sii sujuudaya waan arkay waan u fiirsaday waa dad badan baad runtii markaad aragtiin odayaasha qaarna iyagoon istaaginba ay haddana dheda kasii noqonayaan soo maydaan arag iyagoon istaagin bay dheda kasii noqonayaan waxaa laynaga doonayaa inuu kala madhmo inuu kala sow imika maynaan lahayn allahu akbarta iyo faatixa iyo dee ducaafuftitaaxa hala kala sooco waa kala madhkii un weeyaan inti yar lagu kala geranayay oo kale un markaad rukuucdo rukuucdaasi waa dhaqaaq meel sare aad ka timidood hoos u foorarsatay soo saa maaha haddaba dhaqaaqaagaas iyo ka dambeed dib ugu noqonaysa ictidaalku ha kala soocmaan intaasaa lagu leeyahay qadarka ugu yar ay ku kala soocmi karaan waa inaad jilbaha haysato ood rukuucsanaato qadar subxaan allah laga odhan karo subxaan allah qadar subxaan allah laga odhan karo qadarka xataa imaamka marka laguu tirinayo ragcadda waa inaad qadar subxaan allah laga odhan kara aad isku gaadhiin waxyaabaha laga naxa waxaa ka mid a ah, nin baa salaada soo cararaya imaamka rukuucsan buu odhanaya waan gaadhaya si ragcaddaa laygu tiriyo war in ragcad la tukadaa minidna maahe maxaan ku waalay imaamkan rukuucsan buu odhanaya rukuucd aan ku gaadho allahu akbar buu odhanayaayo allahu akbartiisi iyo imaamka koru sookiciisiiba kulmayo uba iska sii rukuucayaaba ha waan gaadhay imaamkii war goormaad imaamka gaadhay sawkii imaamku kaa horkacay eeg salaadaadi haddaad saa kaga baxdo salaada o dhan baan kuu jirinba salaada oo dhan baan kuu jirayninba waayo ragcadan tirsanayn baa tirsatay waxaanan ugu jecelahay imaamku markuu rukuucsan yahay haddaanan islahayn caadi baad ugu gaadhaysaa inaad markuu ka soo tooso si aad ragcaddani shaki ayna kaaga yeelanin hadii kale waa inuu imaamka iyo adiguba aad isku gaadhiin rukuucda lafteeda oo dee muddo aad isla rukuucsanaatiin qiyaasdee subxaan allah ugu yaraan laga odhan karayo laakiin haddaad adu foorarsigaasigi iyo korusoo kiciisii ay iswaafaqaan khatar imaamyada qaarkoodna markay kor usoo kacaane caadi isku taagaan bayba samic allahu liman xamida yidhahdeen iyagoo taagan masaajidda ma u fiirsateen imaam baad arkaysaa hadda waan eh, dee ma magacaabeyne lakiin masaajiddeena qaar kamida waxaa jira qofku markuu caadi isku taagu taagan yahay bu ohanaya allahu liman xamida dee ka allahu liman xamida eeganaya haddaba imaamkii oo taagan buu oo kor usoo kacay buu weli iska rusii rukuuciye imaamkani waxaa loo baahnaa dhaqaaqa markuu bilaabo inuu codka raaciyo sow ma faslun <coughs> alarkaanu arkaanta allatii arkaanta talzamuhu ay laazimayso fiihaa dhexdeeda aduma'niinatu duma'niinadu arkaanta ay laasimaysaa arbacatun afar weeyaan afar rukni ayay duma'niinadu waajibtaa arukuucu waa rukuucda kow rukuucda duma'niina laazimi waxaa laga qaatay rukuucda in la xasilayo xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu alayhi wasalam xataa tadma'ina raakican ilaayood xasisho adigoo rukuucsan buu rasuulku leeyahay sal اlahu alayh wasalam xataa taطmaina raakican waa inaad xasishaa adigoo rukuucsan xadiikaasi toos buu inoo tusiyey in rukuucda dumaniino loo baahan yahay wاlictidaalu waa ictidaalka ictidaalkuna waa samica allaahu liman xamidada la odhanayo koru toosidaa ictidaalku inuu u baahan yahay dumaniino waxaa laga qaatay isla xadiidka ibnu xibaan uu warinayo ama bukhaariga iyo muslim eh, ibnu xibaan ha xadiidka uu warinayo wuxuu leeyahay xataa tadmaina qaaiman xataa tadmaina qaa'iman waa adoo taagan taagnida ku xasil wasujuudu waa sujuudda saddexaadna waxaa laga qaatay sujuuddana xadiidka bukhaariga iyo muslimka xataa tadmaina saajidan buu rasuulku yihi sal اlahu alayh wasalam xataa tadmaina si aad u xasisho saajidan adigoo sujuudsan waljuluusu waa fadhiga beyna sajdatayni labada sujuudood udhaxeeya fadhiga labada sujuudood udhaxeeyana waa lagaaga baahan yahay inaad la timaado isna waayo xadiiska bukhaariga iyo muslimka ayaa loo daliishaday xataa tadmaina jaalisan xataa tadmaina si aad u xasisho jaalisan adigoo fadhiya afartaa meelood ayaa culima laynooga baahan yahay dumaniino inaynu la nimaado dumaniino afartaa meelood alarkaanu arkaanta allatii arkaanta talzamuhu ay waajibayso fiihaa dhexdeeda adumaniinatu dumaniinadu arbacatun waa afar alrukuucu waa rukuucda walictidaalu iyo ictidaalka wasujuudu iyo sujuuda waljuluusu iyo fadhiisiga bayna sajdatayni labada sujuudood udhexeeya horta dumaniinadu waa maxay ereyga dumaniinadaa lafteedu waa maxay adumaniinatu dumaniinadu hiya iyadu sukuunun waa xasilid oo bacda xarakatin dhaqaaq ka dambeeya dhaqaaq socday kadib marka la xasilo ayaa dumaniino la odhan bixayu sibaa loo xasili yastaqiru uu u sugnaado kulu cudwin xubin kastaaba maxalahu meeshiisa uu ugu sugnaado biqadri subxaan allah qadar subxaan allah laga yidhaa waa inuu xubin kastiba halkiisa ku xasilo markaasaa la odhanaya dumaniina meesha taal in allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam